bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin kam alkhabariya qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wajrur bkam ma kunta canhu mkhbira mucadima liqadrihi mukabira taqulu kam maalin afaadathu yadi wa kam imaaءin malakat wa acbudi Eh, inta musanifka hadda wuxuu kaga hadlayaa wax la yidhaahda kam alkhabariya kam alkhabariya bimacnaha waxa weeyaan kamtii qofka uu isaga waramayay asiga kamta laisaga qofka uu isaga hadlayay naftiisa yaa la yidhaahdaa kam alkhabariya ayib wuxuu leeyahay wajrur ku hoos dhig bikam kam waxaad ku hoos dhigtaa maa isimku hoos dhig kunta aad tahay mukhbiran canhu mid asiga xaggiisa ka hadlayo mucadiman xaal aad tahay mid weyneynaya liqadrihi weynaynayo mukabiran weyneynaya waa iska eh, taakiid waay taquulu waxaad leedahay ka maalin maal badanaa afaadathu yadii gacantayda ay kasbatay maal aan aan gacantayda ku kasbada muxuu badan yahay wa kam imaain badana badanaa addoomayaal oo dumar ah malakad ay yadii gacantayda ay milkisay wa acbudin wa kam acbudin badana addooman oo rag ah eh, malakathum yadii saas waa gacantayda ay milkisa macnaha milkulyamiin aa ah la yihahda qofka waxaa loogu cabiraa wuxuu leeyahay anahu milku yamiini ayib marka kamtii khabariyada ahayd you inta kaga hadlaa wajhu iraadiha fi hada almawdic waadix wa marka kam waxa weeyaan maadaama tamyiiskeeda uu majruur biha uu yahay in majruuraadka lagu sheego waxa weeya munaasaba waadix a wa kam maalin كم imaain kam acbudin musanifka intuu mithaal noogu sheega ayaa inooga filan marka waxaa baabkan meesha loogu sheega waxaa weeyaan lianna tamyiizaha min almajruuraat wa naxnu fii sadadi alxadiidi can almajruuraat intaa keli ah ayaa meeshan loogaga hadlay marta marka kamta khabariyada ah, kam kaloo waxaa jirta oo istifaamiya la yidhaahdo waxa marka sida loo kala saaraa midaana waxaa loogu daray kam khabariya middaasna waxaa la yidhahda kam alistifaamiya kam khabariya waxaa loogu magacaabay siuu musanifka noo sheegay nin is ammaanayo oo iska hadlayo asiga inuu wanaag samaystay yaa isticmaalo markaasuu wuxuu ku leeyahay kam maalin afaadathu yadii maal aniga aan maal aan kasbaday muxuu badan yahay macnaha raganimo iyo kartibuu isyuu isku sheegaya marka kamta istifhaamiyada iyo kamtan kale mista kasta isim waay waxay wadaagsadaan isimay isla yihiin eh, mabni bay isla yihiin tamyiizay iskula baahan yihiin sadaarat lkalaam oo inay hadalka ayaga lagu hormariyo bay leeyihiin intaasoo dhan waa ka siman yihiin waxay ku kala duwan yihiin kamtan khabariya layidhaaho waxa iyada ay gasho muxtamil lisidqi walkadib ninkan markuu yidhah kamaalin afaadatu yadi inuu run sheegayo maal badan ou shaqaystay waa dhici kartaa nin can faraaq iska ammaanay inuu yahayna waa dhici kartaa been iyo run baynamaa kamta istifhaamyadoo imaan doonto waxa waaye dalabiya waayo oo kalaamkeeda laa yaxtamilu sidqa walkadib waxaad leedahay kam naaqatan ishtarayta imise oo e, neef geel ahood soo gadatay marka been i run maha anaaba wax ku weydiina istifhaamka wuxuu kamid yahay e, waxaan ku irahdaa waxa oo la yidhaahdo dalabkuu qeyb ka yahay marka haadaaka waxa waa su-aal oo adigaa jawaab lagaa rabaa mukhaadab hadaa tahay ninkaas marka kalaamkiisa laa yusaf bikadib aw sidq bikhilaafi kam alkhabariya ikhtilaafka oo jawhariga a ah, oo kale kamtaas istifhaamiyada isimkeeda waa tamyiiz waxaad leedahay isimkeeda waxaan dhahay waa mansuub oo mar kasta waxaad leedahay kam jamalan ishtarayta kam maalan istafadta mufrad oo mansuub ah waay baynamaa kamtan imaa inuu mufrad majruur noqdo iyo inuu mufrad jamac majruur ou noqdo waxeeda waa majruur weeyaan ayib marka kamta khabariyada ah sidaasay u kala duwan yihiin inay kamta kala furuuq badan iyoay leeyihiin oo aan la koobi karin oo ilaa shan iyo lix gaarayso mumkin aydan inaan baabka kaleo kam istifaamiya markay timaado yaan ku sheegi doona khulaasatu lqowl kamtan waxaa la yihahdaa khabariya waxaa weyaa nin baa iska yaa iska hadlayo nooc min almadxi linafsi waa ku jirtaa istifhaamkeeda waa majruur mufrad iyo jamacna waa noqdaa maxaan ku irahdaa sidaas bay kamtaan khabariyada ay tahay markaasuu wuxuu leeya musanifka wajrur ku hoos dhig bikam waxaad ku hoos dhigtaa maa isim kunta aad tahay mukhbiran canhu midka ka waramayo oo ka hadlayo mucadiman xaal aad tahay mid weyneynayo liqadrihi qadri maa tukhbiru canhu mukabiran taquulu waxaad leeya ka maalin maalkaas hadda waa la hoos dhigay lianna waxa aad ka hadlaysid baa waxay tahay maal badan inaad leedahay aad ka hadlo haysaa markaas taas baa laleeyahay ka maalin badana maalkoo afaadathu yadi marka waad isku ammaanaysaa maalkaas inuu badan yahay aadna sheegaysaa mucadiman liqadrihi wa kam imaa-in addooman dumar ee badanaa malakathunna yadi saasay macnihii tahay wa acbudin wa kam acbudin badanaa malakathum yadii aydana sidaas oo kale u qadaran macnaha intaa aan dumar adoon ah iyo adoon oo iyo rag adoomana intaan aniga aan milkii maxay badan tahay taas waxay daliil u tahay quwat اlmushaaraka fi ljihaad liannahu waxa adoon la yidhaahdo waxaa lagu helaa in dagaal inta la galo dad gaala a ah gacanta lagu soo dhigo markaa sidaas ay addoon ku noqdaane qofkaana daciif qof laguma adoonsado cidaanad ka ood badan tahay ama midib iyo lown layskuma adoonsado sharciga islaamka madkhalka addoonnimada waxaa weeyaan nin muslimiinta dagaal kula jiray oo inuu ibaadeeye rabay oo gacanta kusoo dhacay oo dil mutaystay aa la badbaadina siduu addoon u noqdo marka addoonnimada ma aha wax oo islaamka eh, maxaan ku iraahdaa Eh, sida ay eh, reer galbeedkii dad intay iska soo xaabsadaan oo qaarooyin inta la tago beeraha lagu fasho oo kale ma aha halkaas madkhalou leeyahay madkhalkaas markuu ku soo galayne boqolaal madkhala loo sameeyey oo qofki haddana ku xoroobaya marka islaamka jaaa eh, waxa weeyaan lifaki riqaab dembiyaal badana loo sameeyey qofka hadduu sameeyo inuusan kafaaro lahayn inuu wax xoreeya maahayn ay ugu yartahay qofka hadduu dhaarto fakafaaratu icaamu casharati masaakiina layihi fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba qofki qof hadduu dilo waxaa layihi intuu diyada bixin qof ha xore qofki haddii uu e, dumarkiisa maalin u tago xaaskiisa oo ramadaan idoo la joogo waxaa waaye asoo sooman waxaa waaye cidqu raqaba marka islaamka waxaa kugu dilin inuu u jeedo inuu ummadii macnaha xore qofki hadduu yiraahdo aniga xornimada hataa anaa iska bixinayo halay xore in la xore waajib waay marka adoonnimada ma aha mabda ou islaamka asiga bilaabay ou tasiilinayo oo ninkii mar gacanta ku dhaco adoon noqdana u meelu kaga baxsada ay laheen maaha sida reer galbeedka ay suurada u dhigayaan arinta ma aha ayb marka wajruur bika maa kunta canhu mukhbiran alwaaw lilistinaaf ujru ficil amr mabniin cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiru anta bikam albaaw xarfu jar kam ismu majruuru bikam mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliqu bijruur kam waxay kamid tahay istifhaam istifhaam oo dhanna mabniyaadka wa maa bikam maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi kunta kunta ficil maadi mabniyu cala الsukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wa taaw ismu kaana mبنiي على الفتح في محل رفع عن xرف jر hu ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مجrور بعن والجار والمجrور عنه متعلق بما بعده مخبرا mkhbira khabru kunta mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirih wاljumlaة min alficli min kaana wasmiha wa khabariha laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul mucadima maa kunta canhu mkhbira mucadima xaalu min ismi kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi لqdrihi لqdri allamu xarfu jar qadri ismu majruur bilaam calaamatu jari kasra daahira qadri mudaaf wالdamiir mudaaf ilayhi daas mabniyu cala kasri fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq bmucadim mukabiran xaal thaaniya min ismi kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi taqulu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta kam maalin afaadathu yadii kam ismu istifhaam mabniyun cala sukuun fii maxali rafcin mubtada ka mudaaf maalin mudaafun ilayh majruur calaamatu jari kasra daahira wاlkhabaru maxduuf taqdiiruhu kahiir ka maalin waxay macnihii ka dhin tahay waxay ka dhigan tahay kahiiru maalin cindi ina kamti mubtada laga dhiga khabarkiina ou maxduuf yahay oo la yidhaahdo kam maalin bimacnaa kahiiru maailin cindi lianna waxay badnaan kathiiru maalin mubtaday noqonay cindiina darafkaas khabaru noqona jumladan afaadatu yadiine waa jumla bacda nakira dhacdo sifo waayo maalintaasay sifo tahay kam maalin badanaa maalkoo afaadatu yadii ma aha kam maalin badanaa afaadatu yadii khabar inay tahay macnaheedi ma ah afaada ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wtaaw calaamaة taأniih wlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi yadii faacil muahar marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manaca min ظuhuuriha اshtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba yadii mudaafu yaa mutakalim mudaafu ilay mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi afaadatu yadii fi maxali jarin sifaة lilmaali wa kam imaain iyo wa kam maalin isku icraab waay malakat iyo afaadatna isku craab waay marka malaka ficil maadi afaada ficil maadi wataw calaamatu taaniih meesha waxaa ka maqan faacilkii o ah malakat ay walfaacilu damiiru mustatirun jawaazan taqdiiruhu hiya malakat hiya yadii yadii a ah meeshaas ugu qarsan marka damiirkii afaadatune meeshan waxu noqona afaadathunna maadaama afaadathu damiirkaas wuxuu ilaabanay maal oo mufrad eh imaa ina jamcu amatin waa adoontii oo la jamciya imaaa lagu jamciyaa marka jamcaas hadduu jamcu niswa uu yahay afaadathunna ala leeyahay marka jumladan malakat hunna yadii jumladaas oo ficilka iyo faacilka mustatirka iyo mafcuulu bihiga oo maqan fii maxali jarin sifatun lilimaa wa acbudin alwaaw xarfu caطfin acbudin macطuufu calى imaai wاlmacطuufu calى majruuri majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi marka baab mubtada wاlkhabr markaan abwaabtii rasmiga eedaan u gudubnay kalaamka waxa weeyaan mubtada iyo khabar iyo ficil iyo faacil ama ficil iyo naaib faacil min min acmidat اlkalaam ay kamid yihiin ama ayagaaba ah cumdat اlkalaam kalaamka cumdadiisa waxa weeyaan saddexdaas kama baxsana ficil iyo faacil mubtada iyo khabar ficil iyo naaib alfaacil ama mubtada iyo maasada masada alkhabar waa lamid intaasaa waxaa lagu magacaabaa cumdat اlkalaam yacni laa ghinaa likuli kalaam an yakuuna min beynihi ima mubtada wa khabar aw ficil wa faacil aw ficil wa naaib alfaacil laa budda kalaam lagu hadlo intaas ma bixi karo sidaasaa waxaa lagu magacaabay cumda wixii ayaga kasoo harayna fadlayaa la yidhaahda marka fiiri baab اlmubtada wاlkhabr wa in fataxta nطqa bsmi mubtada farfachu wاlakhbaara canhu abada taqulu min daka min dalika taqulu min daka zayd caaqilu wالsulxu khayru wاlamiiru caadilu wlaa yaxuulu xukmuhu mataa dakl lakin calى jumlatihi hal wabal laakin calى jumlatihi wahal wabal marka mubtada yaan inta ka galaynaa mubtada waa cumda kow midda labaad mubtada maa yubtadau bihi اlkalaam a mubtada loogu magacaabay tacriifkiisana waxaa la yihahdaa huwa اlismu اlmarfuucu almujaradu can alcawaamil اlafdiya gayr الzaa'ida mubtada waa isim ficil iyo xaraf mubtada ma noqdaan ilaa in lafdigooda laga hadlaa min xarfu jarin haddaad tiraahdeed minti mubtaday noqona xarfun khabar u noqona laysa liannaka turiid alaan xarfa jarin inamaa turiid alxadiid can lafdi min marka isim saas weeyaan marfuuc markii la yidhi mansuub iyo majruur ma noqdaan ilaa ilaa mubtadihii inuu majruurka lafdigu ka noqdo macnihiina uu ka yahay marfuuc waa dhici kartaa wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waa dheertahay arrinteeda ayib almujaradu can alcawaamil lafdiya mubtadaha iyo ficilka mudaaric waa labada shay oo caamilka ayaga godanayo uu yahay caamil macnawi ahoo aan la arkaynin walidaalika waxaan leenahay markii la yidhaha muxamadun rasuulullaahi muxamadu mubtada marfuucu bilibtidaa liannahu waxay aheedaa lagu leeyahay isim kasta qabla dukhuuli alcawaamili calayhi waa iska reeban yahay muxamed cali cuthmaan beyt ra's cayn wou iska reeban yahay isim meel iska yaalo waay in la godo ama la kordhigo ama la hoos dhigo wuxuu u baahan yahay caamil in la helo marka inta kale oo marfuucaadkao dhan markii ficilka mudaarici mubtadaha laga reebo caamil la taaba karayaa yaa yaa joogo laakiin mubtadihii waana marfuuc wax gotayna lama arko cala alqowli raajixan ka hadlaya marka maxaa laleeyahay mubtadihii waa godan yahay caamil la yidhaahdo ibtidaa bilaaw la yidhaahdo yaa yaa mubtadaha gotay khabarkiina khabarkiina mubtadaha naftigiisaa lagu goday oo marka haddaan iraahda muxamadu mubtada marfuucu biاlاbtidaa wa calaamatu rafci damadaahir qaa'imu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada'i sidaasaa icraabka sax marka qaarkeed waa fududaynayna khabar marfuuc calaamatu rafcihi laakiin khabarki waxaad ogaataa annahu marfuucu bimubtada'ihi wاlmubtadana marfuucu biاlاbtidaa waxaa laga yaabaa muxamed mubtada marfuuc in iska iraahdo laakiin mubtada kasta marfuuc bilibtida ayaa ugu qarsan ama hala yihahdo ama halaga taga min baabi alikhtisaar mudaaricana saas waaye oo taquulu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can اnaasib wاljaazimi litajarudihi can الnaasib wاljaazim mujarad an laa yakuuna hunaaka jaazim walaa naasib yaa waxaa ficilka mudaaric yaa gotay baa li markaasaa irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wa jaazimin ka tascadu ou ibnu maalig yiri tajarudkaas yaaba caamil laga dhigaybo waa caamil macnawi ah marka mubtadihii sidaas waay can alcawaamil gayri lafdiya markii la yidhi waxaa dhici karta mubtadihii inuu caamil galo laakiin caamil lafdi ahoon macnihiisa waxba ka bedelaynin oo haddii la yidhaahdo hal min hal min rajulin fi daar haddii la yidhaahdo hal rajulun fi daaray macnihii ka dhigan tahay mintaas hadda waxay gashay rajulkii oo mubtada ah icraabtii lafdi ahaanay wax ka badashay laakiin mubtade ahaan waa icraabtii waxaa laleeyahy rajulin mubtada marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadara manaca min duhuurihaa dukhuulu xarfi zaa'ida calayh marka minti lafdigii mubtadihii way hoos dhigay laakiin rafcadii macnawi ahaan way u joogtaa wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid maa min ilaahin mintaas min xayثu اlicraab zaa'id waay min xayثu lmacnaa towkiid ay faaideysaa laakiin naxwiyiinta waxay ku magacaabayaan yani ilaahas waa mubtada ilaahunka kalena waa khabar marka sida uu ibnu maalig yihi waziidat fii nafyin wa shibihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar e, minta waxaa lagu yaqaanaa bacda alistifhaam amba bacda anafyi ama nahyi oo kale gadaasheeda in la ziyaadiyo maa zakaa minkum min axadin maa zakaa axadun meeshay ahaan lahayd yaa maa zakaa minkum min axadin faacilkii yay minti iska gasha marka caamilka lafdiga mubtadaha waa geli karaa laakiin caamil kale oo mubtadihii icraabti xaqiiqa ugu bedelo marka waxay noqonaysaa mubtadinimadii magaceeda inuu waayo hadda kaanay akhawaadkeeda mubtadihii khabarkii ay galaan laakiin mubtadinimo waa ka baxa ismu kaana lagu magacaabay marka mubtadihii kaasaa tacriifkiisi la yihahda markaasuu musanifku wuxuu win fataxta nudqa bsmi mubtada farfachu wاlahbaara canhu abada wain fataxta hadii aad kordhigtid wain fataxta haddii aad ku furfuratid annudqa dhawaaqitaankii bismin hadaad ku furfuratid isimkoo mubtada in lagu bilowdo farfachu mubtadahaas god wاlahbaara akhbaartina god canhu can ilmubtada khabarka loogaga dhigay abadan weligaabo xugumuu hadda na siiyey wuxuu ku leeyay isim haddaad ku bilaabatid isimkaas lagu bilowday asiga horta god midka khabarka aad ugu dhigaysidne god allaahu rabbunaa haddaad tiraahdid allaahu hadalkii aad ku bilaabatay mubtadaad ka dhigay waad godday kii khabarka aad ugu dhigto rabbunaa ahaydne asna god muxammadun rasuulu اllahi naxnu muslimuuna albeytu maliiun biاnnaasi wa haakada marka mubtadihiina god khabarkiisana god wa in fataxta hadaad ku bilbilaa haddaad ku bilaabatid annudqa dhawaaqi bismin haddaad ku bilaabatid isimkoo mubtada in lagu bilowday farfachu mubtadahaas god wal akhbaarana god akhbaara midka khabarka mubtadaha aad ugu dhigtay akhbaarayaashiisana god marka walakhbaara hadda waa jamciyey liannahu waxaa lagu leeyahay yajuusu an yatacadada alkhabaru oo haddii aad tiraahdo muxamadun qaa'imun shaaribun mufakirun faahimun haddaad tiraha kulli akhbaaray noqonaysaa marka halka mubtada dhowr khabar waa yeeshan kara wa akhbaruu bithnayni aw biakhara can waaxidin ka hum saraatun shucara waa ka ibnu maalig yidhi marka mubtadii hal waa noqon karaa walakhbaarne waxaw mubtadahaas wixii khabar u noqdo hal ha ahaado tobanna ha ahaadeeno waxaa lagu miithaariya wahwa alghafuuru lwaduudu dulcarshi almajiidu facaalu limaa yuriidu wahwadaas oo mubtada inta kale waa wada khabar weeyaan marka almuhim mubtadihii khabarkiisi waa marfuuc khabarkaas hal ha noqdo ama laba ha noqdo noqdadaas waa muhiim inaad fahamtid marka mubtadii xukumkiisana la siiyo taquulu waxaad leedahay taquulu min daka zaydun wataquulu min dalika zaydun caaqilu taquulu min daka zaydun caaqilu wasulxu khayru wاlamiiru caadilu taquulu min daka waxaa kamid eh daalika diliira wasanka inuu jabaad moodaa taquulu min dalika zaydun caaqilu taquulu min daka zaydun min dalika miya almuhim taquulu waxaad leedahay min daalika midkaas waxaa ka mid eh oo mubtadihii iyo khabarkii mithaal ahaan zaydun zayd he caaqilun weeyaan khabarkii waasulxu heshiiskii khayrun weeyaan waalamiiru amiirkana caadilun weeyaan intaasoo dhan wuxuu ku mithaalinayaa mubtada iyo khabar mubtada iyo khabar iyo khabar markaasuu iri walaa yaxuulu xukmuhu mataa dakal yaxuuludaas yuxawalu walaa yuxawilu xukmuhu mubtadii xukumkiisa wax kama bedelaan mataa dakhala markuu galo calaa jumlatii jumlada mubtadaha iyo khabarka jumladiisa laakiin hadday gasho wax kama bedasho wa hal hadday gasho wax kama bedasho wa bal hadday gasho wax kama bedasho marka yacni wuxuu ku leeyahay mubtadaha cawaamisha gasha laba qeyb ay u qaybsantaa mid mubtada iyo khabar hadday gasho wax ka bedelaysoo nawaasikh lagu magacaabo oo kaana iyo inna iyo maxaan ku irahda dhanna iyo akhwaadkeeda iyo eh, maxaan ku irahdaa maa naafiya xijaaziya iyo laa linafyi ljinsi lix oo waxaa jirto nawaasikh adow cawaamil qaarkood waa xuruuf qaarkoodna waa afcaal almuhim kuwaas hadday mubtadaha galaan wax bay ka badalayan icraabtiisa magacii mubtadahana waa laga qaadaa imaa ismu kaana isu badelaa ama ismu ina isu badelaa ama mafcuulu danna isku badelaa wuu isbedelaya waxaa jirta qeyb labaad oo xuruuf ah hadday gasho mubtadihii sidiisa u iska ahaanaya waxaa ka mid ah bal iyo laakin oo aan shidnayn iyo iyo hal iyo ka mid ah hadda haddee tidha hal muxamedun qaa'imun hal waay muxamedkiiay ka hormartay mubtadihii uu iska yahay qaa'imuna khabarkiisii waay haddaad tidhaahdid saafara alqowmu laakin caliyun jaalisun mubtada iyo khabarkoodii iskaga baaqiyen laakin waxba kama bedelin haddaad tidhaahdid qaama tulaabu eh, maxaan ku irahdaa mathalan waxaan ku iriay قام طulaabu مثلا dahaba علي aa tiri maa dahaba caliyun بل bal huwa qaacidun marka fiiri bal wixii ka dambeeyay huwa iyo qaacidun mubtadii khabarkooday ku baaqiyihiin labadaasuu hadda noogu baraarujiyey maa kulu caamilin yadkhulu cala اlmubtada'i w alkhabari yuxawilu min xukmihima bal hunaaka xruf إida dakla calى mubtadaي laa tugayiru min alamri shayئa ka hal wbal wlaakin w hunaaka cawaamil aw اxruuf ida daklat calى mubtadaي nasakhatu ka ina ina hada muxamadu qaamuna ina geli ina muxamada qaaimu ina allaha samiicu saasaa laleeyahy ayib axkaamta kale mubtada xaggan ugu nimaado win fataxta nudqa bsmi mubtada alwaaw istinaaf in xarfu shardi jaazimu yazimu ficlayni alawalu ficlu shardi wthaaniy jawaab wa jazauhu fatax ficil maadi mabni calى sukuni fi maxali jazmin ficlu shardi wtaau ismu wtaau damiir mutasil mabniyu cala fatxi fi maxali rafcin faacil annudqa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi bismin jaar wa majruur mutacaliqu bfataxta مبتدأ صفة للاسم و صفة المجrور مجrور وcلاaمة jر كسرة ظاهرة في آkhر مبتدأ waay فارفع الفاء واقعة في جواب الشhرط ارفع فعل أمر مبني على السكون والفاacل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل فارفعه في محل جزم جواب الشرط والأخبار الواو xرف cطف الأخبار معطوف على الضمير في irفعhu ضميirka irفعhu ku jiro y irفعhu مبتdii god والأخباarna god والأخباaru hadda saas ani ii qoran khطأ waay والأخباar الواaو xرف cطف الأخباar معطوف على الضمير المفعول به في irفعhu منصوب وcلاaمة نسبه فتحة ظاهرة في آkhرihi عن حرف jarin wlhaau damiir mutasil mabniyu cala dam في محل jarin aljaaru majruur mutacaliqu birfachu abada darfu الزمان mansuuba calaamatu نسب فتحة daahiratu في aakhirihi taas waxaad ka faa'iideysatay damiirka oo wax lagu cadfayo hadduu fii maxali nasbin yahay wax waa lagu cadfi karaa asoon lakala faslinin laakiin damiir oo fii maxali rafcin ah haddii la doono in wax lagu cadfo waxa weeyaan in lagala fasliyaa la rabaa uskun anta wa zawjuka hadda zawjuka markii la doonay in lagu cadfo uskun faacilka ku qarsan oo anta ah markii in lagu cadfo la doonay waxaa la leeyahay anta ah la keenay ma aha antadaas inay faacil tahay uskun faacilkeeda ficil amar faacilkiisa mustatir waa daa'iman antadaas waxay muakid u tahay antada meesha ku qarsan waxaana loo keenay liyucطafa calayha wa zawjuka taas marka waxaa weyaan inaad ogaatid waa muhim jiddan ayib abada darfu zamaan mansuub calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi abada wdarfu mutacaliq birfachu abadan weligaaba god waay taquulu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazim wcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta wاljumlaة laa maxala laha min اlcraab min xarfu jarin da ismu ishaara majruuru bimin mabniin cala sukuni fi maxali jarin <coughs> alxamdu lilah lika laamu laamu lbucdi walkaafuka xarfu lkhitaab ninkan baabkan markuu mubtadi yahay waxaa badan inuu sidii wax badana waxaan leeyahy fulaan mudaafu kaaf mudaafu le sida qowlika oo kale tan lamid ma ah <coughs> alxamdulilah ismu ishaara ismu ishaara lama idaafeeyo asmaada saakiyaan soo sheegnay asmaau lmawsuulaat ismu lishaara calamka istifhaamka ma la idaafeeyo liannaha waxa weeyaan macaarif marka laamtaas oo daalika sida noo imaan doonta laamulbucdi alira kaafkana xarfu lkhitaab oo waxa weeyaan ninka wax loo ishaara lagula hadlaya ayb aljaaru wاlmajruuru min dalika mutacaliq bkhabri maxduufin ya taqulu min daka min dalika zaydu caaqilu min dalika qowluka min dalika aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiiru kaa'inu wاlmubtada maxduuf wاtaqdiiru min dalika midkaas waxaa kamida qowluka adiga qowlkaadoo zaydu caaqilu aad ku qowshay زaيد مبتdأ مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة cاaqل خبر المبتdأ مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkhرihi والجملة من المبتدأ والخبر زaيد cاaqل في محل نصب مقول qول المحذوف والصلح khayر iyo زaيد cاaqل isku cراab w صلxi waa مبتdأ khayr waa khabrki wاlamiiru mubtada waa caadiluna khabarka waa nafs aicraabaad icraabaysaa labadan jumlo oo asulxu khayru wاlamiiru caadilu waxay ku cadfan yihiin zaydu caaqilun walaa yaxuulu xukmuhu mataa dakl walaa yaxuulu xukmuhu mataa dakl لا listinaaf laa naafiyat mulgat laa camala lahaa in badanaan soo sheegnay laa aadka waa badan yihiine laada haday naafiya tahay asmaaday wax ka tartaa afcaasha wax ka eh, maxaan ku idhaahdaa haa afcaasha wax kama tarto wax ma ka tarta markaan leenahay nafyigeedii macnihiisu wuu baaqi yahay oo walaa yaxuulu walaa yuxawilu wax kama bedelaan aan leenahay nafyigi waa joogaa laakiin min xayثu camal ficilkii ma nasbinayso mana jasmi karto yuxawalu ama yaxuulu markii beyt ahaan loo akrinayo walaa yaxuulu xukmuhu saasay noqonay laakiin waxaa ka wanaagsan maxaythu macnaa yuxawalu ama yuxawilu in la yidhaahdo liannahu haddii yaxuulu la yidhahdo min xaala xaala macnaheeda waxaa weeyaan kalama teedin haddii la yidhaahdo xaala beynii wa beyna maa uriidu kada wa kada wixiin doonaya waxaa iga hor istaagay laakiin hadda tan waxaa loo jeedaa ishortaagid ma ahee wax ka bedelid haddii xawala la yidhahdo hayara waay marka taasay macnahan ugu dhowdahay walaa yuxawilu ma bedelo yuxawilu ficlu mudaaricu marfuuc litajarudi can الnaasib wاljaazim wcalaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi haddeen yuxawilu nihahdo xukmahu mafcuulu bihi muqadam wa calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi xukma mudaaf lhaa mudaaf ilayh mabnin calى dm fi maxali jarin laakin faacil muahar mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin walaa yuxawilu ma bedelo xukmahu mubtada xukmigiisa mataa dakhala markuu galo marka mataa dakhala dakhaladaas faacilkeeda laakiin noqonay walaa yuxawalu xukmuhu iska dha markaas yuxawalu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi xukmu naa'ibu faacilin marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhiri xukmu mudaaf walhaau mudaafu ilayh mubnin calى dami fi maxali jarin jumladan yuxawalu xukmu laxaa laa maxla lahaa min alcraab mataa dakhala mataa darfu zamaan mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mutacaliqu bima bacdahu dakhala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laakin faacil dakhala mabniyun cala الsukuuni fi maxali rafcin w hal alwaaw xarfu caطfin hal macطuufu calى lakin mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin w bal alwaaw xarfu caطfin bal macطuufu calى lakin mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin calىa jumlatihi calىa xarfu jar jumlati ismu majruur bcalىa wcalaamatu jari kasra daahira jumlati mudaaf wlhaa mudaafu li mabni cala kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur calى jumlatihi mutacaliq bidakla sidaasaad leedahay ayib intaas waxaa weeyaan xugumkii mubtadaha yaa noola sheegay taas un baan aan ka qaadanayna tacriifkiisana anagaa ku darnay marka inta waxaan ka gelaynaa bacdu axkaami اlmubtada wاlkhabr sideedaba waxaa weeyaan mubtada iyo khabar waxaa la yihahda hal baabaa laiskula sheegaa maca anahu laba isima yihiin sababtana waxaa la layidhi litalaasumihimaa badana waa islaasimaan waxaa dhici karto mubtada aan khabar lahayn oo faacil qaadanay haddee waa noo imaa doontaaye aqaa'imun zaydun haddaad tirahdid qaa'imuntaas mubtada weeyaan zayduna faacil masadal khabara la dhihi doonaa laakiin asalkii waxa weeyaan mubtada haddii la sheegay khabar baa badana inuu yimaada markaa sidaasa labadooda loo kulmiya axkaamtoodii marka waxaa kamid eh waqadim اlakhbaara id tastafhimu ka qowlihim ayna alkariimu اlmuncimu wa mithluhu kayfa almariidu اlmudnafu wa ayuha algaadimata almunsarifu wa in yakun bacdu duruufi اlkhabra faawlihi الnasba wada canka almira taqulu zaydu khalfa camri qacada wالsawmu ywma الsabti wالsayru gada wain taqul ayna alamiiru jaalisu wa fii fanaa'i daari bishrun maa'isu fajaalisun wamaa'isun qad rufica waqad ujiiza alrafcu wannasbu maca inta wuxuu leeyahay waqadim hormari alakhbaara khabaryaashii hormari oo mubtadihii ka hormari id tastafhimu haddii ayada aad aada wax ku weydiinaysid haddii khabarkii uu ismu istifhaam noqdo khabarkii ay ahayd in la dib mariyo mubtadaha laga soo hormariyo cagsi sameey waqadim hormari alakhbaara khabaryaashii id tastafhimuu haddaad wax ku weydiinaysid wadaalika ka qowlihim oo kale weeyaanoo ayna alkariimu aatiri ninkii deeqsiga ahay aaway almuncimu dadka wax e, ugu nicmayn jiri nin miskiin aha yimid markaasuu leeya warkiina kuma jireen ninkii fulaan ahay oo deeqsiga ah oo dadka wax sii jiri aaw marka kariim mubtaday noqotay eynana waxay noqotay istifhaam oo khabarkii waa marka asal waxay ahayd taqdiimu lmubtada cala alkhabar sababta mubtadaha loo hormarinayna liannahu maxkuumun calayhi waa mukhbarun canhu khabarkiina wa huwa almukhbaru bihi wa huwa alxukmu haddaad tiraahdi caliyun musaafirun haddaad tirahdid cali waa ninka laga waramayo mukhbarun canhu waay shayga markii laga waramayana waa maxkuumun calayhi oo safar inuu galay baad ku xukmisay musaafirkiine waa khabar huwa almukhbaru bihi midka wa lagu waramayo wa midka oo asiga hadalka laga dhigay ama waxa weeyaan huwa alxukmu xukumkii asiga waay walidaalika mubtada waxaa loo hormarinaya liannahu musnadun ilayhi khabarka asaa loo tiirinaya marka inuu muxamed eh, yahay waa isim ahaan waad ogtahay laakiin markaa tiraa muxamedu musaafirun waxa weeyaan waxaad raadinaysaa khabarka weeyaan marka alaslu aslu taqdiimu lmubtada cala alkhabar saas waay kow hal xaalo waay marna asoo mubtadihii in la hormari xaqiisa ahay bay haddana waxaa jirta maryaal qaarkeed oo mubtadihii in la hormari ay waajib tahay yaa haddana jirto oo ay kamid tahay hadday icraabtu ku ekaadaan haddaa tiraa muusa ciisa muusa ninka la yidhaahdo ciisa huwa ciisa waa haddaa tiraahdi mubtadihii khabarka icraabtoodii ma muuqato marka haddii mubtadihii la dib mari lahay khabarkii haddii la hormariyo mubtadihii u ekaanaya marka afar xaalo iyo shan xaalo baa jirto oo mubtadihii oo in la hormari xaqiisa ay ahayd yaaba waajibaysa in la hormari musanifku kama uusan hadlin waa ka aamusay ayib midda labaad oo min axkaami eh, almubtada walkhabar ka mid eh an yuqadama alkhabaru cala almubtada laba xaala markaa imaanayso labadaas xaalo waa maxay labada xaalo waxa weeyaan mar jawaazana loo hormarina marna wujuuban midka jawaasga musanifka ma hadlin oo waxaad leedahay muxamedun qaaimun ay ahayd qaaimun muxamedun qaaimun mubtada ma dhihi kartid liannahu qaaimun macno waaye muxamedna jutha waaye oo daata waaye shayga daatada ah mubtada noqdo laba hadday marfuuc kulmaan u fiirso marka qaaimun khabarmubtada muxamedun mubtada muakhar baa laleeyahay qaaimuna khabr muqadam weeyaan taas kama hadlin musanifka aqsaam ay leedahay qeybta saddexaad ou musanifka ka hadlay waxa weeyaan taqdiimu اlkhabari cala lmubtada'i wujuuban yuu kaga hadlay ayadana qeybyaal badan ay leedahaye hal qeyb uu uga hadlay oo waa maxay fيma ida kaana alkhabaru isma istifhaamin waa la hormari hadduu khabarka maxsuur noqdo mubtadihi mubtadihi hadduu maxsuur noqdo haddii mubtadihi damiir ou ka laabta khabarkii uu laabanayo waa badan yihiin afar qeyb waa hal qeybuu soo qaatay waa baraarujin min axkaami mubtada walkhabar waxaa ka mid eh mar ay khabarkii in la gooyo ay waajib tahay oo wa bacda lowlaa gaaliba xadfu lkhabar xatmun wa fii nasi yamiini dastaqar wa bacda waawin cayanat mafhuuma macka mithli kulu saanicin wamaa sanac wa qabla xaalin laa yakunu khabra wa afar qeyb afar mowdic baa waxaa waajiba mubtadii in la sheego khabarkiina la xadfaya lagana fahmayo siyaaqa hadda fiiri lowlaa antum lakunaa mu'miniin aayaddaas antum mutadawa lakunaani jawaabti lowlaawa ayna alkhabr lowlaa antum mawjuuduuna adinka haddaadan sabab noo noqonin lakunaa mu'miniina saasay ku calaacalayaan dadkii ahlu naar tahay ciyaada biاllah marka intaasoo axkaam ah musanifka kama hadlin min axkaami اlmubtada wاlkhabr waxaa kamid eh yajibu an yakuuna اlmubtadau macrifa walaa yajuuzu اlibtidaau bالnakra ila ida kaana macaha musawiq min musawiqaati almubtada bالnakira ayadana qeyb dhan wa walaa yajuuzu اlibtidaa bالnakira maa lam tufidka cinda zayd الnamira min akhbaari اlmubtada wاlkhabr waxaa kamid eh annahu yajuuzu xadfu axadihima wa ibqaau اlaakhari ida dala daliil oo waata ibnu maalik ou lahay waxadfu maa yuclamu jaa'izu kama taqulu zaydu bacda man cindakuma nina waxaa lagu yiri man cindakum alyowm markaasaa caliyun marka caliyun cindana cindanaa khabarkii waa la xadfay ninaa wuxuu ku weydiiyey kayfa ibnuka alyowm markaasaad leedahay mariid ibnii mariid meesha dhihila mubtadihi waa la gooyey waxaasoo dhan axkaam bay kamid yihiin mubtadaha fii maxalihaa bay ku imaan doontaa markaasuu ku yidhi waqadim hormari alakhbaara khabaryaashii id tastafhimu haddaad wax ku weydiinaysid ka qowlihim oo kale weeyaanoo ayna alkariimu ninkii deeqsigaah intuu jiraa almuncimu ee dadka u nicmayn jiray wa midluhu waxaa ka mid eh kayfa almariidu ninkii jirnay sow yahay xaalkiisa almudnafu ee aad u liitay mudnaf waxaa wa alqariib min alqabri wa ayuha alghaadi midkaan jarmaadayow mata lmunsarafu goormaad soo laabanaysaa ninkaan saaki geedida aho saaki macnaha socdo ina baxa goormaad soo noqon doontaa kaasaa waxaa weeyaan inta dhan waa isla hal miithaalo mataa iyo kayfa iyo ayna kulligeed waxa waaye waa akhbaar mubtadaheedii ka hormartay sababta ay ugu hormartayne ayagaa waxay noqdeen min asmaa'i اlistifhaam istifhaamka waxaa loo hormarinaa lianna lahu sadaara istifhaam shayga hadduu noqdo lagama hormari karo yacni laa yumkin an yacmala fi lismi mustafham fi listifhaam caamilun yataqadamu caleyhi ilaa caamilka dib maray mooye taas waa hal mas'alo wa markaasuu yidhi wain yakun bacdu duruufi alkhabara faawlihi nasba wadacan kalmiraa wain yakun haddii uu noqdo bacdu duruufi darafyaalka qaarkeeda darfu makaan ha noqdo darfu zamaan ha noqdee alkhabara khabar hadduu noqdo fa awlihi sii annasba kordhigti sii wadacan kalmiraa murunkana iska dhaaf waxa weeyaan meeshan wuxuu naga tusinayaa mubtadaha khabarkiisa labou noqda ama saddex aan dhahno inuu mufrad noqdo muxamadun qaa'imun caliyun daahibun cumaru jaalisun inaa saas nirahdo mubtahidii khabarkiisi mufrad ou noqdo io inuu mubtadihii khabarkiisa jumlo ou noqdo jumladaasaa waxaa weeyaan imaa ficliya inay noqoto ama inay noqoto jumla ismiya haddaa tiraahdid caliyun dahaba ibnuhu ila almadrasa caliyun waa mubtada jumlo dhan oo iswadato ficil i faacil ka koobana khabar u noqotay haddaa tiraahda muxamadun eh, maxaan ku irahda ghulaamuhu mariidun haddaa tiraahdid muxamedkii waa mubtada ghulaam oo mubtada thaani ah iyo khabarkiisa oo iswata yaa mubtada u noqday jumladii marka waxay noqotay ismiya qeybta saddexaad fii ma idaa waqaca mowqica alkhabari darfun meeshii khabarka laga rabaa daraf dhacay oo zaydun fi daari caliyun cindaka atiri fiiri zayd iyo cali waa mubtada khabarkiina fiiri cindaka waa ku dhamaystiran tahay hadalka wuu dhamaystiran yahay caliyun cindaka haddaan idhaahdo khalaas asawmu gadan haddaan idhahdo hadalka wuu dhamaystiran yahay marka daraf hadduu khabar dhaco waxaa lagu leeyahay darafnimadiisa ku baaqiyeel nasbadii darafka lagu yaqiinay oo mafcuulu fiih lagu nasbi jiray sidiisa ugu baaqiyeel khabarkiina waxaad ka dhigtaa mid darafkaas hoostiisa ku jiro darafka uu ku tacaluqayo oo haddaan idhaahdo caliyun cindaka caliyun mawjuudun cindaka ay ximbaarsan tahay mawjuud cindada khabar ma ah laakiin maa yatacalaqu bihi darfu almuqadar bixasabi الsiyaaq huwa khabar اlmubtada sidaasaa la rabaa marka sidaasuu kuu sheega wuxuu ku leeyahay wa in yakun haddii uu noqdo bacdu duruufi duruufta qaarkeeda alkhabara khabar hadday noqoto fa awlihi darafkii waxaad siisaa annasba nasbadiisa siyo ha ka bedelin markaasaa waxaad leedahay war mubtada adigaaba hadda na soo yiri khabarkiisa wuu godan yahay haddii darafkii uu khabar dhaco maxaa loo godi waayey oo mubtadihii khabarkiisii maxaa loo kordhigay markaasaa lagu leeyahy darafkan macnihii oo khabarka uu ximbaarsan yahay laakiin xaqiiqahan asiga khabar ma ah midka meesha ku qadaran ayaa khabar ah walidaalika darafkii icraabtiisii oo nasbada laga bedeli maayo intaas weyan waxa loo jeedo wadacanka almiraska tamaamu lbeyd waay taquulu waxaad leedahay zaydu ninka la yiraahdo khalfa camrin buu fadhiyaa qacadadaas haddii la keeno wixii aan ka hadlaynay macno tiraysaa imaa inaan niraahdo zaydun khalfa camrin qacada ma aha mithaal uma aha liannahu haddii qacada meesha ay joogto jumlada ficliyada khabar noqonayso zaydun ninka zayd la yiraahdo khalfa camrin xaal uu yahay qacadayo u fariistay qacada wuu fariistay khalfa camrin ama zaydun qacada wuu fariistay khalfa camrin khalfadii waxay noqonay daraf qacada ku saabsan ku tacaluqo qacadadina khabaray noqonay waa markaa ma noqonaysa daraf lagu khabray ma noqonaysa waxay noqonay jumla ficliya oo khabar laga dhigay haddii aan idhah zaydun zayd khalfa camrin camrin gadaashiisuu jiraa qacada marka way macno laakiin mithaalkan dambaa ka toosano waxaad leedahay wasawmu soomkii yowma asabti biri maalinta sabtiga uu bilaabanaya fiiri wasawmu oo mubtadaa khabarkii waxaa dhacay booskiisii yowma yowma oo darf ah darafkiina sidiisaa lagu baaqi yeelo waa lanaska nasbiye yowma a layiri marka waxaa laleeyahay yowmadaas ma aha macnaheedii khabarkii oo la nasbi ma aha liannahu khabarki meeshuu ku duugan yahay khabarka meesha ku duugan yaa soomkii khabar u ah darafkan yowma sabti ana mafcuulu fiihi lagu nasbina oo darafkaas khabarka meesha ku qarsanaa nasbinay wasayru gadan socodkii waa biri nin baad leedahay yani waxaad nin baad leedahay asayru gadan biriyow socodka bilaabana safarkeeni fiiri asayru socodki hi gadan biri weeyaan marka gadana khabar dhacday waana kordhigan tahay khabarna godaala ah lagu yaqiina kayfa marka waxaad leedahay asayru xaasilun hadan ay macnihii ka dhigan tahay ayb intaas waxa weeyaan darafki wa in taqul haddii aad tidhaahdid ayna alamiiru jaalisun wa fii fanaa'i daari bishrun maa'isun haddaad tidhaahdid fa jaalisun wa maa'isun qad rufica labadaas isim oo jaalis iyo maais ah in la godaa banaan oo maxaa lagu godayaa in al alamiiru ay mubtada tahay jaalisun khabar ay tahay aynana daraf oo jaalis isaga tacaluqay ay tahay al amiiru jaalisun ayna intuu fadhiyaa ayna al alamiiru jaalisun tanna waa lamid oo marka mubtada iyo khabar iyo daraf oo ku tacaluqo ee khabarkii ku tacaluqa in laga dhigo waqad ujiiza rafcu godaalkii waa la baneeyey oo waa qad ruficaadii oo mukar laga dhigay iyo wanasbu macan in la kordhigoo la yidhaah ayna alamiiru jaalisan wa fii finaai daari bishrun maaisan in la yidhaahdo marka haddii maaisan la yidhaahdo ayna alamiiru amiirki intou jiraa jaalisan xaal u yahay mid fadhiyo amiirkii oo fadhiya intuu naga jiraa wa fii finaai daari daarta iriddeeda waxaa joogo bishru ninka la yihahda maaisan xaal uu yahay mid eh, isku mashquulsanoo eh, maaiska waxaa la yihahda ay ilmaa'ilu lmutabakhtir ninka oo jidka ka leexleexanayo markuu socdo asaa isla yaabsan kula mukhtaalin fakhuur qur-aanka markuu leeyahay waxa weyaa ninka markuu kibirsan yahay waxawa hoostiisa u fiirina lugihiisa iyo korkiisa markaasuu jidka intana uga baxa intana uga baxa maa is la layihahda nin macnaha waxa weya ninkii bishri ahay gurigiisa hortiisa yuu macnaha waxa weeyaan isku eh, yuu ku wareegayaa asigoo macnaha waxa weeyaan isla weynin isku mashquulsan isla weynintiisa maais marka labadiba waa banaan in xaalanimo nagu nasbiyo in mubtada looga dhiga labadaba waa banaan tahay taas waxa weeyaan iska masala farciya ah oo darafkiiyay hadda oo aan soo sheegnay oo khabarka dhacay haddii la heli karo darafkii booskiisii wax buuxi karo darafka darafnimadiisu ku baaqi noqona ama isimka ka dambo ee craabta wax laga bedelaya ayib waqadim اlakhbaara id tastafimuu ka qowlihim ayna alkariimu اlmuncimu alwaaw lilistifhaam qadim ficil amr mabniin cala الsukuuni wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayni wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta alakhbaara mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi id darfu الzamaan mabniin cala الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq bqadim tstfhimu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili tstafhimu fi maxali jarin mudaafu ilayha id tia loo idaafi id mudaaf maa bacdaha mudaafu ilayh ka qowlihim khabru limubtadain maxduufi wadalika ka qowlihim ayna ayna ismu istifhaam waa dharfu makaan oo bimacnaa dharfu makaan oo muxamal bimacna istifhaam mabniyun cala alfatxi fi maxali eh, rafcin khabar muqadam alkariimu mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci dama daahira almuncimu sifatu lilkariim sifatu lmarfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi akhir maxalu shaahidka aynadii waay ayna ismu istifhaam wa hwa darfu makan mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin alkariimu lmuncimu ayna huwa mawjuudun mawjuudkaasoo kale lagu tacaluqinaa khabarki wa mithluhu qowluka kayfa almariidu lmudnifu mithlu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira mithlu mudaaf walhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali nasbin wa khabaruhu maxduuf taqdiiruhu mithluhu qowluka ama mithluhu mubtada kayfa almariidu lmudnafu oo iswadata khabarulmubtada inaad ka dhigtidoo xarakatulxika ad ciraabtid laakiin sidee oo mithaalka aan u fahamno qowluka inaan soo qadarnaa fiican kayfa ismu istifhaam mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin khabar muqadam almariidu mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci dama daahira almudnafu sifatu lilmariid ayib ayu wa ayu alwaaw listinaaf ayu waxa weeyaan munaada maxduuf minhu xarfu nidaa mabniyun calى dami fi maxali nasbi haa xarfu haa zaa'ida yaa ayuha algaadi ay lamid tahay algaadi sifat lilayi wa sifat lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadarat calyaai manaca min duhuriha hiqalu ayuha لأnنhu waxaa banaan xarفu nida in laga gooyo yuusufu acriض can hada yaa yuusufu yaa laleeyahay macnaheedii saas waay marka ayudii munaadada booskeeda inay ku timaadaa dhici karto fi hada اkitaab ama fi kutubi أkhrىa ayuda waxa weeyaan haddii munaada laga dhigo in lagu maxaan ku irahda sifeeye mid muxalى biاlأlif wاlaam axkaam badan bay leedahay w ayu hada ayuha aladii warad wa wasfu ayin bisiwaa hada warad ibnu maalik meeshiisay noogu imaan doontaa ayib mataa ismu istifhaamin oo hadana darf zamaan a ah mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin khabaru mubtada ama khabar muqadam almunsarafu mubtada muahar mansuub mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi munsaraf bimacna almunqalab waa goorka aad soo laabanaysid almariidu almudnafu mata almunsarafu wa in yakun bacdu duruufi alkhabra faawlihi nasba wadacanka almiraa wa in yakun alwaawu lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu wa jazaauhu yakun ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi sukuun wa huwa min kaana annaaqisa tarfacu ism wa tansib اlkhabr bacdu ismu yakun marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhiri bacdu mudaaf aلظuruufi mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhiri alkhabra khabaru yakun mansuubu calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhiri wاlalif lilطlaaq faawlihi alfaau waaqicaة fi jawaabi الshardi awli ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi cila wahiy alyaa wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu cala kasri fi maxali nasbi mafcuul bihi awl النسب مفعول به ثاني منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل فأوليه في محل جزم جواب الشرط ودع الواو حرف عطف دع فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت عن حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلق بدع والجملة من الفعل والفاعل ودع معطوفة على جملة فأوليه almiraa'a mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi hamzada waa la goy isimka hadduu mamduud yahay liajli shicri hamzada dambe waa la goyn karaa wa qasru dilmadi wa qasru dilmadi diraaran mujmacu ou yiri ibn maalik shayga mamduudka in la gaabiya liajli daruurati shicri waa banaan tahay ijmaacan wاlcagsu wاlkhulfu bilcagsi wاlcagsu bikhulfin yaqacu طيب تقول زيد خلف cمر قعد زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاهرة في آkhره خلف ظرف مكان منصوب علامة نسب فتحة ظاهرة خلف مضاف cمر مضاف إليه مجرور وعلاaمة جر كسرة ظاهرة والظرف متعلق بما بعده قعد قعد فعل ماض مبني على الفتح والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود إلى زيد والجملة من الفعل والفاacل qacda في محل رفع خبر مبتدأ sidaasaan kaas craabaynaa marka تquل مثاal uma aha وin ykن bعd ظروف الkخبرa وin kاna المصنف يuriidu ذلika لأnnahu hadaan irahdo زaيد khلفa cمri زayd amr gadaashiisuu jiraa waa sax waay laakiin qacaddaa macno beelayso haddii qacadda meesha laga dhigo macnaheedine khalfadii darafkii khabar ma noqon karto laakiin waxaa sax e mithaal ku ah wasawmu yowma sabti wasayru hadan labadaas wasawmu alwaawu xarfu caطfin asawmu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi yowma darfu zamaan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira yowma mudaaf asabti mudaafun ileyh majruur bikasra daahira wadarfu mutacaliqun bikhabarin maxduufin taqdiiruhu asawmu asawmu yakuunu yowma asabti ficil waa lasoo qadari karaa darafka hadduu khabar dhaca darafka haduu khabar dhaca waxa weeyaan isim mufradna waa lagu tacaluqiji karaa oo asawmu kaainun yowma sabti mufradkaasoo kaainanka khabar waa laga dhigi karaa ama jumla ficliya ah waa lasoo qadari karaa asawmu yabtadiu yowma sabti oo markaa jumladan yabtadiu ah oo ficli faacilki fi maxali rafcin qabr mutada aan ka dhigno labadaba waa banaan tahay darafka haduu iyo eh, maxaan ku irahdaa jaari iyo majruurka hadday sifo dhacaan ama khabar ay dhacaan iyo wixii lahal ah mufradna waa lagu tacaluqin karaa jumlana waa lagu tacaluqin karaa laakiin hadday dhacaan silat lmawsuul keli ah yaa ficil in loo qadara ay waajib tahay lanna silada jumle ina noqotaa waajib eh. ayib marka asawmu iyo xaasilun kaa'inun yakuunu yabtadiu waa dhihi karta wasayru alwaawu xarfu cadfin asayru mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi gadan darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wadarfu mutacaliqu bikhabarin maxduufin taqdiiruhu kaa'inun ama yabtadiu ama yakuunu waxaad rabta soo qadar wain taqul ayna alamiiru jaalisun wa fii fanaa'i daari bishrun maaisu fajaalisun wain taqul alwaaw listinaaf in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaahu taqul ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi sukuun walfaacilu damiiru mustatun wujuuban taqdiru anta ayna darfu makaan istifhaamna waa yahay mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin wاdarfu mutacaliqu bismi faacili oo jaaliska ah alamiiru mubtada marfuucu bdama daahira jaalisu khabr mubtada marfuucu bdama daahira wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri alamiiru jaalisu fi maxali nasbi maqulu taqul wa fii finaaءi daari alwaawu xarfu caطfin fi xarfu jar fanaa ismu majruur bfi wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi fanaa'i mudaaf addaari mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jari kasra daahira aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bimaa'isun bishrun mubtada maa'isun khabaru mubtada amiiru iyo jaalisu ay la craab tahay jumladan bishrun maa'isun macduufatu cala jumlati alamiiru jaalisu haddii aan niraahdo ayna alamiiru jaalisan wa fii finaai daari bishrun maa'isan marka ayna waa darf mabniyu calى fathi fi maxali rafcin khabr muqadam alamiiru mubtada muahar jaalisan xaalu min alamiir fii finaaءi daari jaaru majruur khabr muqadam bishru mubtada muahar maa'isan xaalu min bishr فجاaلس وmائس qad رفca وqad أجiiزa الرفع والنصب mعa الفاء فجاaلس لا محل مستأنفة ama استئناaفية جاaلس مبتدأ مرفوع وعلاaمة رفع ضم ظاهرة وmائس معطوف على جاaلس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضم ظاهرة qد xرف التحقيق رفع فعل ماضي مبني على الفتح والألف waay رفع فعل ماضي مبني للمجهول whw mبنiي calى الفتح والألف ضميir متصل مبنiي calى السكون في محل رفع نائب الفاacل فجاaلس وmائس qad رفعaa labadoodi waa la goday والجملة من الفعل والفاacل رفعaa في محل رفع خبر المبتدأ jاaliskii mاiski والراaبط بين الجملتين waxa waaye الألف oo رفعaa رفعaa ألفteeda waxay u laabanay jاalis iyo mاiski wqad ujiiza alrafcu wاnnasbu maca alwaawu xarfu caطfin qad xarfu taxqiiq ujiiza ficlu maadin mabniyu cala اlfatxi wa huwa mabniyu lilmajhuul alrafcu naa'ibu faacili marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاnnasbu alwaawu xarfu caطfin annasbu macطuufu calى الrafci wاlmacطuufu calى اlmansuubi mansuub w calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri macan darfu makaan mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi marka jumlaة qad ujiiza الrafcu macطuufaة calى jumlati fajaalisu wmaisu qad rufica wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin